masaajidka lagu nagaado awtaydonaa asluhu waxaa la yidhaahdaa xabsu nafsi bal naftoo la celiyo oo meel laasimta sharcanna waxaa la yidhaahdaa masaajidka in lagu nagaado shaksi makhsuus ah sifo makhsuusa taaco ilaahay darteedna uugu nagaado qiyaamkana waxaa laga wadaa waa salaada ama cibaadaadka bisha ramadaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal lay slam qaala wuxuu yidhi man ruuxii qaama istaaga oo salaad iyo cibaado isu taaga ramadaano bisha ramadaan dhexdeeda iimaanan xaal uu yahay mid rumaysan allah iyo sawaabka uu ballan qaaday ee meeshaa ku jira asagoo rumaysa waxtisaaban ay muxtasiban xaal u yahay mid ajir raadis ah alixtisaab waxa w waa alab lxisba xisbadana waxa la ydhahda waa ajirka ayb ramadaan ruuxii istaaga oo salaada taraawiixda iyo cibaadada isu taaga isaga oo rumaysan allah tabaaraka wa tacaala iyo wax kastoo rumayntiisu ay waajib tahay qiyaamkaasna ajirkii la ballan qaadayo wacdiga ilaahay rumaysan haddana ajir ku raadinaya istaagiisa oon dan kale ku lahayn waa ikhlaaskiibay taas ka hadlaysa leanna hadduusan ruuxu iimaan lahayna loo dembi dhaafi maayo hadduusan ajir raadis ahayn oo qiyaamkiisa qasadkuu kaliya ayna ahayn ajir aad ka heshay ee dana kale iyo istustus iyo ismaqashiin iyo dana kale uu watana loogu dembi dhaafi maayo bal iyadaaba dembi noqonaysa marka labadaa shardi hadduu ku istaago waxaa ka dhalanaya ufira lahu ma taqadama min dembihi wixii dembigiisa hormaraa loo dhaafa abcan siday axaadiista kale kutusaysaay dunuubta yaryarkaa wey dunuubta yaryaree faraha badan ama kuwa waaweyn ama ruuxu waa inuu ka toobad keeno ama waa in xad ay kafaaro u noqoto inta la xado markaa loo dhaafo ayib xadiisku wuxuu faa'iideynayaa salaadda habeenkii la tukado bisha ramadaan habeenadeeda oo salaadu taraawiixda la yidhaahdo inay mashruucto waana laisku waafaqsan yahay xadiiska nabiguna sal lay slam way kutusaysa si ahaantaba salaatuleylkii habeenada kale la tukan jiray unbaa ramadaan markay soo gasho salaadu taraawiix lagu magacaabaa magac unbaa isbedelay mooyaane laakiin salaaddu waa salaatuleylkii qur-aankuna sheegay axaadiista nabigana ku timi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib jamaaco in lagu tukado oo la wada tukado oo imaam la samaysto ayaa sunnada ah waxaa kutusaya xadiidu caaisha cinda shaykhayn fi saxiixayn nebigu sal alay wasalam habeen buu tukaday saxaabada qaar ka mid a ah ka war helay way ku daba xidheen habeenkii labaad haddana way qolo kalaa ku daba way soo siyaadeen habeenkii saddexaad haddana waa soo siyaadeen habeen afraadkii buu nabigu usoo bixi waayay sal lay sl say u sugahayeen bay marka waagu ku baryeen nabigu markuu waagu baryay sal lay slam salaada usoo baxay wuxuu yidhi xalay igama qarsoomin waxaad samaynaysaan laakiin waxaan idinku soo bixi waayey waxaan ka baqay in laydinku waajibiyo ood markaa kari weyda marka nebigu isagaa salaada taraawiixda jamaaca ku tujiyey saxaabada asal ahaan isagay ka sugan tahay wuu ka tegey sababtu uga tegayna waxay ahayd waxyigaa degayo axkaamta shareecada la jidaynayay wuxuu ka baqay in ummadda lagu ilaazimiyo cilladaas daraaddeed buu nabigu jamaacada uga tegay salawatu rabbi waslamu aleyh wailaa aslu aljamaaca fii salaati taraawiix waa sunna haabita can rasuli lah sal ly slm waxaa kaloo sugan nebigu sal lay aslam inuu saxaabada soo mari jiray iyagoo koox koox u tukanaya qaarna ay mid mid u tukan hayaan qaar koox halkaa isku xidhantahy qoor halkaa isku xidhantahy haakada marka hadigii nebiga waa ku sugantahay salawatu rabbi waslamu aleyh markuu nebigu sababtaa darteed uga tegey in la wada tukado jamaaco lagu wada tukado hal imaam lagu wada xidho waxaa soo celiyey cumar ibn khaaab radia allahu canhu sida uu kutusaya xadiidka cabdiraxmaan ibni cabdilqaari cinda albukhaari cumar ayaa wuxuu soo maray habeen masaajidka oo dadkay koox kooxa u kala tukanayaan salaadii taraawiix halkaa nin baa ku tukanaya halkaan nin halkan koox halkan koox ayib markaasuu wuxuu yidhi soo ma ficnaateen dadkan hal imaam inaan isugu geeyo ubay bnu kacab iyo tamiim daari buu marka imaam uga dhigay intii kalena dadkii wuxuu yidhi ku daba xidha habeenkii dambu wuxuu soo maray dadkiio hal imaam ku daba xidhan oo wada tukanay markaasu wuxuu yihi nicmat albidca alelahay tani haba cusbaanaatee laakiin way fiican tahay bidca waxau ka wada bimacnaa xilligii cumar ma jirin xilligii waxaan ujeeda abubakar ma jirin xilligii nebigana habeenadaa uu tukaday mooye waa kii joojiyey bilaabidani marka waxa weye shay cusub oo kale ka dhiganta waa bidca idaafiya wailaa aslu yani waxa weyaan ijtimaaca iyo jamaacada salaada taraawiixdu asal ahaanteeda bidca mehe waa sunna saabita can rasul lah sal l laakiin markii isaga waktigii ka yar horreeye la fiiriyo shay biloway noqonaysa madca marka waa bidca lugawiya ee bidca sharciya ma nicmat lbidca buu yihi markaasuu wuxuu daba dhigay walatii yanaamuuna afdalu min alatii yaquumuun midda gelinka dambe la tukaday ka seexanayaan baana ka fadli badan midda ay habeenka gelinkiisa hore tukanayaan dadkuna gelinka horey tukan jireen habeenka qaybtiisa horea jamaacada loo istaagi jiray cumar baa markaa dadka jamciyey oo hal imaam ku jamciyey markay ciladii nebigu uuga tegey ay zuushay oo cabsidii ah ila waxyigii markaa ma tegay in ummadda lagu laasimiyena lagama baqayo ciladii nebigu uga tegey markay meesha ka baxday cumar baa isu keenay dadka maalinka cumar uu isu keenay laga bilaabana waxay noqotay sunna mutabaca oo ummaddu soo kala gaadhay ijmac wey marka ijmac wey ayib waxaa la isku khilaafsan yahay ma waxaa fadli badan in laysla tukado masaajidda lagu tukadood imaamka ku xidhato mise waxaa fadli badan haddaad qur-aanka taqaano xataa gurigaaga inaad ku tukato sida sunnooyinka kaleba kee baa fadli badan sida loo badan yahay jamaahiiru salaf walkhalaf say u badan yihiin waxaa weeye in jamaaca lagu tukadaa ka fadli badan inaad gooni u tukato jamaacada fadli badan waana sida uu lehay shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah faqad dallat alahbaaru cala ana ficla ataraawiixi jamacati afdalu min alinfiraad axaadiistu ah, waxay kutusay buu leeyahy in taraawiixda jamaaco lagu tukadaayo way ka fadli badan tahay inaad gooni u tukato wadalika biijmaaci saxaaba buu sidaana saxaabada isku raacday wa ahli alansaari iyo gobollada iyo wadamada ehelkoodoo dhan wa huwa qowlu jumhuuri lculamaa culimmada badankoodna saasay ku tageen waxaa rajaxaya ra'yiga isagaa ah, xadiidka nebiga sal lay slam min xadiidi abi dar ahlu sunanku ay soo saareen oo nebigu uri sal lay wasalam ina arajula idaa sallaa maca alimaami xataa yansarifa xusiba lahu qiyaamu leyla ruuxa hadduu imaamkiisa isla taagoo salaada la bilowdo ilaa imaamku intuu salaada ka baxayana uu la joogo salaada la wato habeenkaa inuu taagnaayo wada tukanaya baa loo qoraa oo loo xisaabiya marka keliga haddaad tukanayso ajirkaa heli maysa ajirkaasi waxaa helaya dadka la tukanaya imaam la tukanaya marka sidaasaa sawaabo salaada taraawiixda jamaaca in lagu tukadaa fadli badan oo ka fadli badan goonidaada inaad u tukato saasaa sabab oo xoog badan ayb waxaa iyadana aada la khilaafsan yahay ragcadaheeda ragcadood jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood waxay qabaan inaysan rakacaadka salaada taraawiixdu xal lahayn madaahibta saddex ka mida ah maalan abu xaniifa shaafici axmed waxay isku raaceen inay labaatan ragcadood tahay iyo saddex ragcadood oo ah witir saddexdaa imaam sidaasay qabaan weliba thawri iyo qobo kalaa la qabta waxayna u deliishadeen ficilkii cumar buu ahaa iyo amarkiisii saxaabaduna way ku raacday halkaasay mareen sidaa waxaa qaba culimo badan baa ku tugtay ayib maalik baa alimaamu maalik oo a madhabka afraada baa wuxuu isagu qabaa waaba soddon iyo lix buu ka dhigi jiray maalikiyadu waa soddon iyo lix agtooda ra'yi kalaa jiro koo iyo toban ragcadood ama saddex iyo toban isaguna wuxuu ku fadhiyaa xadiidkii caaisha markii la weydiiyey nabiga sal lay slam salaadiisii habeenka waatii ku jawaabtay kama fi saxiix ma kana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi cala ixdaa casharata ragca ramadaan iyo hayrkii toona koo iyo toban ragcadood kama ziyaadin jirin nebigu sal lay slam xadiidkaasay caaishana ay qabtay masaladu marka waa masale khilaafay laakiin salafan wa khalafan cumar saxaabada markuu isu keenay imisuu yidhi tukada say culimadu u badan yihin waxay qabaan waxay ahayd labaatan ragcadood buu tukaday riwaayaduna way isku khilaaftay qaarna waxay leeyihiin ma ahee kow iyo toban ragcadood buu u jideeyey oo tukadayey labada riwaayadood keebaa xoog badan ba haddana laisku khilaafsan yahay sheekh albaani wuxuu rajaxayaa inay xoog badan tahay cumar kow iyo toban ragcadood inuu dadka faray oo sidaa ay amarkiisu ahaay labaatanku ay daciif tahay yani xataa asarka cumar ka sugan cumar maxaa ka sugan baa laisku haysta adiga warka mursidiisa soo uruuriya wax dhahaya kow iyo toban ragcadood wixii ka siyaasan waa bidco ama waa xaaraam a'immadii hore laguma hayo saasma waxay leeyihiin dadka daaya ha tukadaane waliba waxay deliishadeen xadiidka nebiga sal alay aslam salaatu lleyli masna masna faida khashiya axadakum asubxa falyutir salaatleylku waa laba laba ragcadood waaga markuu ka baqdo inuu kugu dilaaco witirka la imo markaa waxaa laga qaadan bay leeyihin laba laba ragcadoodoo iska socon kara wey masnaa masnaa ilaa habeenka dhammaadkiisa lawadi karay leeyihin saas maana adiga almuhim shaki kuma jiro inay nebiga sal lay slam ficilkiisii oo koob iyo toban ragcadood ama saddex iyo toban ragcadooda qiraa'ada haddii la dheeraynayo inay ugu fadli badan tahay sheikhuislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay ragcaadka tiradoodu waxay ku xidhan tahay kolba qiraa'ada dheeraynteeda iyo gaabinteeda waxaa kaloo ku xidhan tahay dadka tukanaya axwaashooda siday nashaad u hayaan ama xoog u hayaan ama daciif u yihiin haddii qiraa'ada la dheereeyana wuxuu leeyahy ragcaadka ha la yareeyo koo iyo toban ha laga dhigo ama saddex haddii qiraa'ada la gaabiyona markaa ragcaadka ha la badiyo sidaasuu shekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ku talinaya masaladu waa masale khilaafiya marka masaladu waa masalo khilaafiye dadku hadday labaatan tukadaan iyo hadday ka badan tukadaan iyo hadday koo toban tukadaanba wax lagu diida male wax lagu diida male adiga haddaad sida fadliga badan qaato koo toban ragcadood tukatana khayr allah ku siiyo dheerayso qiraacada dheerayso haddaad dad ka badan tukanaya aragtana hamaagin dadka hamaagin axaadiistan iyo fahamkeediiyo isugeynteediiyo jamcinteeda iyo istimbaadkeediiyo baa laysku khilaafsan yahay meelahanoo oo dhanna a'immadii hore salafkaa maray ma aha camal bidca oo hadda la bilowday maaha a'immadii salafkaa waxaan wada maray meelahan wada maray xadiiskani ficilkii ma qaydi karaa axaadiistan mise ma qaydi karaa khilaaf ka jira mar hadday sidaas tahay oo hadyigoodu sidaa ahaa wixii sidaa ahaan jiray annaguna waa inaan sidii ku baaqi yeelno wixii iyagoo isku khilaafsan haddana ay ku wada socon jireen daynna jireen annaguna waa inaan sidii u daynno lanna hadyigii ariiqoodii ariidhaaba ma jiro dariiqoodii dariiq dhaawa ma jiro sidaa iyadoo masaajidda u kala oo ku qayqaybsan tahay oo masaajidbahu u qaab u tukado baa salafkii soo jirtay masaaishu hadday ijtihaadi tahayna ijtihaadkeedu saaiq yahayna sidaasaa lagu nabadgeliyaa fahamkaaga dadka ha ku qasbin fahamkaaga dadka ha ku qasbin khaasatan qadaayaadka noocanee ijtihaadku uu saaiq yahay madhabkii salafkuna sidaasuu ahaa haddii aad ka niqaashiso ama ka doodayso masale ku fura laakiin ha tabdiicinin dadka ayib wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii dakhala uu galo alcashru tobanku markuu galo ay ilcashru tobankii baa laga wadaa alakhiiratu ee ugu dambaysay oo min ramadaana bisha ramadaana aydaas waa tafsiir man tafsiir waay dakala alcashru tobanku markuu galo waa tobankee ayil cashru tobankii baa laga wadaa alakiiratu ee ugu dambaysay min ramadaana oo min ramadaana markay tobankaasi soo galaan nebigu wuxuu ahaan jiray shadda mid adkeeya mi'zarahu hoos guntigiisa macawista ama go-a hoosuu ku qaba maqaydka ayib hoos guntiga ayuu adkayn jiray wa axyaa wuxuu ahaa mid nooleeya leylahu habeenkiisana waa noolayn jiray daacada ilahay buu ku noolayn jiray wa ayqada wuu kicin jiro baraarujin jiro toosin jiray ahlahu ehelkiisa reerkiisa iyo xaasaskiisana wuu kicin jiray oo cibaadadu u kicin jiray muttafaqun calayhi buhariy muslim baa soo saaray xadiiu caaisha waxaa laga wadaa shadda mi'zarahu hoosdinti buu isku giijin jiray oo adkaysan jiray culimmada qaar waxay leeyihiin waxaa laga wadaa wuxuu u xaydan jiray ama u macnaha waxa wey u xanjeeran jiray ama maradiisa u adkayn jiray waxaa laga wadaa dadaalka cibaadada waxaa la yidhahdaa bay dhahaan shadda lilmri mi'zarahu arrinka guntigu u dhuujistay maxaa laga wadaa arrinkan guntigu u dhuujistay waxaa laga wadaa tahayaa lahu watashamara u xanjeertay maradiisu adkaystay si adag buu u qaabilay isu diyaariyey saasaa laga wadaa marka aljid walijtihaad baa laga wadaa manaa shadda mizarahu waa kinaaya waxaa kaloo dhici karaysa in laga wado shadda mizarahu bimacnaa kinaaya can ictizaali الnisa dumarku ka fogaan jira saa in laga wado waa dhici karaysa oo guntigu isku dhiijiyey bimacnaa shahawaadkiiyo dumarkii uu ka tegey labadaba way suroobi kartaa marka wa axyaa leylahu habeenkiisuu noolan jiray habeenkao dhan miyuu soo jeedi jiray mise qaar ka mida labada tafsiir baa waa la geliya axyaa leylahu qaar baa waxay leeyiin habeenkao dhan uu soo jeedi jiray ra'yiga loo badan yahay baa waxaa uu yahay waxaa laga wadaa axyaa leylahu ay aklaba leylihi habeenkiisa intiisa badan buu soo jeedi jiray qayb badanna qayb ka midana waa seexan jiray nebigu sal lay slam ayb wa ayqada ahlahu xadiidkan marka wuxuu inoo faa'iideynaya tobanka dambe bisha ramadaan in dadaal siyaada a ah la geliyo waxaa kaloo faa'iideynaya xadiidka fii saxiixi muslim wakayrihi min xadiidi caaisha ay leedahay kaana rasuulu llahi sal lay aslam yejtahidu fi alcashri alawaakhiri maa laa yejtahidu fii hayrihi tobanka dambe ee bisha ramadaan wuxuu dadaali jiray dadaal uusan inta kale dadaalin tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo dadaal uusan bixinin ayuu bixin jiray tobanka dambe saas wey macana waad garan kartaano leanna tobanka dambe waa habeenada sanadka oo dhan habeenada ugu fadli badan waay habeenada ugu fadli badan waay xataa habeenada ugu horeeya bisha dilxija habeenada ugu horeeya kuwanaa ka fadli badan baa la leeyahy lianna waxaa ku jirta leylat lqadri baa ku jirta oo ka fadli badan toban bilood waxaan dhihi lahaa kun bilood baan ujeeda kun bilood ka qayr badan sida qur-aanku sheegay waxaa kaleeto iyadana ku jirto dadaal siyaada a loogu bixinayaa tobanka u dambeeya liannaha khaatimatu shahri waay waalacmaalu bilkhawaatiim maadaama ay bishii gebagaba tahay acmaashuna khaatamadooda ay ku xidhan tahay waa in khaatamada aad siyaado keento marka waa inaad siyaado bixiso oo dadaal ziyaado dheeraada inaad bixiso man sidaas weyaan wa canha radi allahu canha habeenada qaarkood nebigu sal lay slam salaatuleilka intuu isu taago ayuu soo u taagan yahe u taagan yahay salaad taraawiixda ayuu waagu ku baryi jiray taqriiban waagu markuu soo baryayo xilliga suxuurta ayuu salaada jooji jiray nebigu salawat rabbi waslamu wa canha radi allahu canha caaisha waxaa laga warinaya radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay waslam kaana inuu ahaa yactakifu mid ictikaafa alcashra tobanka alawaakira ee ugu dambeeya ee dambe oo min ramadaana ramadaana xataa tawafaahu allahu ilaa ilaah uu alla oofsaday caza haalib ahaa wajalla weynaayey ilaa alla ka oofsaday caadadaasuu lahaan jiray inuu tobanka dambe ee bisha ramadaan ictikaafo uma kadibna ictakafa waxaa ictikaafay aswaajuhu dumarkiisiibaa ictikaafay min bacdihi isaga gadaashiisa markuu nebigu dhintayna dumarkiisiibaa ictikaafi jiray tobanka dambe ee bisha ramadaan muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo ayb ictikaafka waa soo sheegno waxaa la yidhaahdaa yani asal ahaantiisa luzuumu shay wa xabsu nafsi calayh shay inaad laasimto naftaadana aada ku xabisto ayaa la yidhaahdaa aslua ictikaaf sharcanna waxaa la yidhahdaa inaad masaajid ku nagaato shaksiga ku nagaanaya shaksi khaasa u yahay sifada uugu nagaanayana ay khaas tahay ujeeddadiisuna ay daaco ilaahay saa la yidhahdaa ictikaaf ayib marka waa sunankii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh mashruuciyadiisa iyo sunanimadiisa waa la isku waafaqsanya waxaana ku tusay kitaabka qur-aanka sunada nebiga sal lay wasalam iyo ijmaaca ama kitaabka qur-aanka rabbi waa ka yidhi tabaaraka wa tacala walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid ah, wahir beytiya liaa'ifiina wlqaa'imiina wlcaakifiina wrukac sujuud marka yani waxa weyaan alictikaaf waa mashruuc qur-aankaa kutusay axaadiista nebiguna sal lay slam way kutustay oo nebigu sal lay slam waa samayn jiray waa isku waafaqsany inuu sunna yahay khilaaf kama joogna xikmadda ku jirtaaye waxa weeyaan bay leeyihin qalbigu inuu ka gooni noqdo alla tabaaraka wa tacaala dikrigiisa iyo tafakurka inuu la gooni noqdo mashaaqishii iyo ashqaashii adduunyada inuu ka baxo ka nasto ilaahay dikrigiisana o gooni noqdo lanna shayga bini aadamka sidiisaba qalbigiisa xagga rabbi tabaaraka wa tacala buu u socdaa waxyaala marka waxaa jirta turunturro ku aho yani waxaweeye yani halleeyo u baahan in laga daahiriyo ku dhex jirkan faraha badan ee adduunyada uu ku dhex jiro qalbigu waa ku hallaabaya marmar buu marka u baahan yahay intuu ka dhex baxo inuu waxoogaa xoog iyo awooddiisii soo ceshado oo alle tabaaraka wa tacala dikrigiisa la khalwoodo oo alla weheshado tabaaraka watacaala oo u ka baxo wax kasta oo dhaawac u geysana xikmad weyn baa marka ku jirtay leeyihiino ibnulqayim caleyh raxmatullah sida uu ku sheegayo yani kutubtiisa qaar ka mid ah. ayb inta badan culimmadu ictikaafka waxay ku sheegaan oo lagu keenaa soonka dhexdiisa ama gadaashiisa abwaabta soonka calaaqo weyn buu la leeyahayo ictikaafku bisha ramadaan buu sunnanimadiisu sii xoog badan tahay oo muakad ay waa midda labaade eh, sidaan u tegi doonno culimmada qaar baa qaba ruuxu markuu ictikaafayo inuu sooman yahay waa shardi oo ruuxaan soomanayn maba ictikaafi karaba qaar baa sidaa qaba khaasatan xanafiyada iyo maalikiyada waana u tegi doonaa masalada iyada marka calaaqad toosaa waxay ka dhexaysaa xoog badan ictikaafka iyo soomka saas daraaddeed baa ictikaafka waxaa lagaga hadlaa kitaabu sawm dhexdiisa iyo akhirkiisa meelhiisa lagaga hadlaa wacanha radi allahu canha ana nabiya sal lay slam kaana wuxaa yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan waxaa sugan inuu ictikaafay tobanka ugu horeysa ramadaan waxaa kaloo sugan tobanka dhexe inuu ictikaafo laakiin aakhirkiisii wuxuu u batay inuu tobanka u dambeeyo ictikaafo laakiin kulli waa la ictikaafi karaa waxaa kaloo sugan oo aan u tegi doonaa kitaabku ma sheegaya lakiin waan sheegi doonaa inuu ictikaafay tobanka u horeeya bishii shawaal ee ramadaan ka dambaysa waxay kutusi marka in la ictikaafi karo xilli aan ramadaan ahayn yani waxay ahayd xadiidka caaisha warinaysa nebiga sal lay aslam inuu ictikaafuu damcay tobanka dambe bisha ramadaan markaasuu wuxuu amray in teendhan loo taago teendhadii baa loo taagay subaxdii ayuu damcay meeshii inuu yimaado meeshii ku cidkaafina markuu teendhadiisii yimid buu wuxuu arkay dhowr teendho oo dhinacyaheeda ka taagtaagan tanna maxay ahayd caaisha iska leh tanna maxay ahayd heblaa iska leh tanna xaasaskiisii baa ka garab samaysay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam albira turiidiin ma khayr doon baad moodaysaa ma kuwan ma khayr bay ujeedaan buu nabig sal ly sl ujeed miya markaasuu teendhadiisii fujiyey ictikaafkii o dhan waaba ka baxay yacni waxoogaa masayr baa ugeeyey masayr mid bay arkeen markii hore loo fasaxay kuwii kale markay arkeen mid meesha teendha ka dhisatay bay kulligood iyaguna ka soo wada dhisteen waxay keentay nebigu inuu tobankii beri itikaafkiisa ka tago laakiin maadaama uu caado u ahaan jiray bishii ramadaan markay dhammaantay tobankii hore shuwaal buu ictikaafkiisa nebigu sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana marka yani waxaa la samayn karaa ramadaan ramadaan keyrkiina waa la samayn kara waa la itikaafi maana ayib xata twafaahu llahu ilaa ilaahay ka obsaday caza wajal uma kadibna ictakafa waxaa ictikaafay aswaaju xaasaskiisiibaa min bacdi nebiga gadaashiisa ictikaafay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanayna in ay dumarku ictikaafi karaan sida rag oo kale waana sida sababka khilaafna kuma jiro inay dumarku ictikaafi karayaan laakiin waa inay meel asturan oo ragga ka asturan ay ku jiraan man oo saatir ay leeyihiin ama masaajid iyagoo khaas wa canha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal ly waslam idaa goortay araada uu doono an yactakifa inuu ictikaafo sallaa mid tukada ayuha alfajra salaada subax uma kadibna dakhala wuxuu geli jiray muctakafahu meeshuu ku ictikaafayey muctakafku waa makaan lictikaaf muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray ayb <coughs> bimacnaa xadiiskani wuxuu inoo faa'iideyn ruuxa ictikaafka rabaay meeshuu ku ictikaafi lahaa goormuu gelayaayoo ictikaafkiisa bilaabaya xadiisku wuxuu inoo faa'iideeyey salaada subax markaad tukato baad ictikaafka bilaabaysaa ayb leesh lianna ictikaafka aada bilowday habeenka tegey habeenka tegey maadan ictikaafsanayn ictikaafku marka maalin buu ka bilaabay maadaama maalin uu ka bilaabanayo maalinta soo socota bilowgeeda oo salaada subax marka la tukada abuu ictikaafka uu ka bilaabanaya maalan waxaad rabtaa inaad tobanka dambe ee bisha ramadaan aada ictikaafto waxaad bilaabaysaa habeenka kow iyo tobnaadka salaadiisa subax markaad tukato haddaad ka baqayso inay bishu sagaal sagaaliyo labaatan ku dhammaato toban aad doonaysana habeenka labaatanaad oy bishu labaatanta tahay salaadeeda subax markaad tukato aad ictikaafka gelaysaa marka marka salaada subax kadib ayuu nabigu geli jiray muctakafkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayib waxaa kaloo laga faaidaysanaya inuu nabigu lahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh meel gooni ah oo masaajidka ka mida ah oo u xidhnayd oo uu ku ictikaafi jiray ayib teendho gooniya ah u taagnaan jirta marka meel qawlad yar haddaad masaajidku hadduu waasic yahay oo dee dadku ku filayay meel gooniya ah haddaad xidhato ood meeshaa muctakab ka dhigata waad heli kartaa w sharti waxaa ah inuusan dadka tukanahayo dhib u geysanin waxaa laga faa'idaysanaya xadiidu caaisha fi saxiixayn kaana ida araada an yactakifa amara yudha bidarbi khibaa'ihi faduriba markuu rabo inuu nebigu ictikaafo wuxuu amri jiray in teendhadiisa loo dhiso kadibna teendadaa loo taagi jiray halkaasuu geli jiray nabigu sal lay slam isla gudihiisa waa marka meel gooniya ruuxu wuu samaysan karaa laakiin sharti waxa ah inayna musalliinta iyo salaada iyo sufuufta iyo dhib u geysanayn taasaa sharti muctakafkana kaasaa laga wada ayb wa canha radi allahu canha qaalad waxay tidhi in kaana wuxuu ahaabay tihi rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaabay tihi layudkilu mid geliya calaya korkayga ra'sahu madaxiisuu iisoo gelin jiray iyadoo gurigeeda ku jirta waalxaal huwa nebigu fi lmasjidi xaaladaana uu masaajidka ku jiro fa urajilhu markaasaan u shallayn jiray ama yani waxa weeyaan aan u feedhin jiray u shallayn jiray timihiisa waay fa urajilhu waan u shallayn jiray wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay waslam laa yadkhulu mid aan gelin markuu ictikaafsan yahay albeyta gurigiisa ma soo geli jirin mana imaan jirin ilaa lixaajatin dan mooye inayba dan laga maarmaani wada mooye si kale guriga uma imaan jirin idaa kaana hadduu ahaado idaa goorti kaana uu ahaado muctakifan mid ictikaafsan markuu yahay markuu ictikaaf ku jiro guriga dan adag mooye si kale uma soo aadi jir muttafaqun calayhi wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi bukhaari buu sugnaaday bukhaari baa iskale lafdigan meesha xadiiskan wuxuu inoo faaideynaya laba arrimood midda koowaad ruuxu markuu ictikaafsan yahy oo masaajid ku ictikaafsan yahy dan adag waxaan ahayn uma bixi karo hadduu dan adag waxaan ahayn u baxo ictikaafkiisu waa fasaadaya wixii lagaa maarmaana unbaa loo bixi karaa masalan cunto iyo cabitaan lagama maarmo wax kuu keena haddaad weydo waad raadsan haddii mantag iyo kaadi iyo saxare iyo wixii la mida ama weyse ama dahaaro waajiba hadday ku qabato sidoo kale sidaas weyaan laakiin dana yar yar iyo waxaan markaasi aan cuslayn haddaad u baxdo dee iska soo tamashlayso xajkaagu markaasi waxaan u leedahay itikaafkaagu markaa halbacaan lagu lasagoo noqonaya ayib isla xadiiu caaisha fii saxiixi muslim ayaa waxay leedahay kaana laa yadkhulu lbeyta ila lixaajati alinsaan gurigiisa ma soo geli jirin markuu ictikaafsan yahay ilaa danta bini aadamka inay dani qabato oo uu soo aada mooye oo dan ay wado mooye si kale uma imaan jirin nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh sidaas weyaan ayib taa waynu ka faa'idaysan waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa shirkiisa qaar ka mida ah hadduu bixiyo oo masaajidka banaankiisa u saara shirka intiisii badnaana uu masaajidka ku jiro ka bixid maaha markaa waxdhiba male maxaa yeele nebigu sal lay waslam caaisho oo masaajidka ka baxsan ayuu intuu madaxiisa u bixiyo bay u shallayn jirtay oo sii suroobi kartaa bimacnaa waxa weeyaan guriga nebigu sal lay wasalam qolka caaisha masaajidka ayuu ku dhaganaa yani markaad qiblada ka sii jeedo oo masaajidka mixraabkiisa aad ah dabarkaaga u yahay ayay qolka caaisha waxay kaa qabanaysaa dhanka midigta dhanka midig buu kaa qabanaya waa meesha hadda qabriga ku yaalla wa halkaasu ah marka masaajidka derbigiisa waay derbigana waxaa uga duleesha dariishad halkaasuu nabigu intuu luqunta uga dhiibo bay u shallayn jirto u hagaajin jirtay marka jirkiisa intiisii badnaana masaajidku ku jiraa madaxiisuna qolkuu ku jiraa oo caaisha ka shaqaynaysa sidaasoo kale marka dhib lug iyo gacan iyo jirka qaab ka mid a ah haddaad masaajid kala baxdo oo intaadii badnaa ay masaajid ku jirto ictikaafkaagii waxba noqon maayo taas waxaa kaloo iyadana laga faaidaysan caaisha radi allahu canha markay nebiga timaha u hagaajinayso u shallaynayso isaguna u ictikaafsan yahay way caado qabtaa markaa caaday qabtaa waxaana laga faa'iidaysan haweentu haddii caado qabto nijaas maaha taas macana jidhkeedu nijaasa maaha ayib waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya ruuxa itikaafsan hadduu xaaskiisa taabto jidhkeeda laakiin uuna shahwo u taabanin inaysan dhib lahayn lanna caaisha nebiga jidhkiisii bay taabanaysaayoo magacii bay u hagaajinaysaa u shallaynaysa soo ma wayna caado qabtaa nin xaaskiisii ay taabanaysa wey marka laakiin shahwo ma aho mar haddayna shahwo ahayn dhib ma leh haddiise laakiin ay shahwo tahay waxay soo gelaysaa ayadda qur-aankaahi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid idinkoo masaajidda ku ictikaafsan xaasaska hataa taabanino waxa ka raadsanina ila waabad ictikaafsanta mxaa adiyo haweenay kala galay saas macana ayib taana waa laga faaidaysana bal bacd ahlilcilmi waxay u deliishanayaan xadiiska waxay u deliishanayaan taabashada xaaskiisu marka ma jabinin bay le saasaana macnaha raajix sanad baa lakin sida raajixa dumarka taabashadoodu waysada ma jibso ayib axaadiis dhowraa ku sugan in kaana wuxuu ahaabay tiri rasuululahi sal lay slam layudkilu mid geliya calaya korkayga ra'sahu madaxiisu iisoo geli jiray walxaal huwa isagu fi lmasjidi masaajidka uu ku dhex sugan yahay fa urajilhu markaasaan u shallayn jiray wa kaana wuxuuna ahaa nebigu sal lay slam laa yadkhulu mid aan gelin albeyta beytka waa gurigiisa ilaa lixaajatin dan mooye wax kale uma soo geli jira idaa goorti kaana uu ahaado muctakifan mid ictikaafsan muttafaqun calayhi walafdu lilbuhaari wa canha caaisha waxaa laga warin qaalad inay tii assunnatu sunnadu waxa weeye cala almuctakifi dariiqadii waxa weeye dariiqadu waxa weeye dariiqada nabiga ka wada assunnatu dariiqadu cala almuctakifi ruuxa ictikaafsan korkiisa waxa weeye allaa yacuuda inuusan booqanin mariidan ruux jiran walaa yashhada inuusan xaadirin janaazatan wax janaazana inuusan xaadirin aas inuusan ka qaybgelin janaazadu waa aas walaa yamasa inuusan taabanin imra'atan haweeney inuusan taabanin walaa yubaashiruhaa inuusan la baashirino uusan mxuu ahaaye istimtaac iyo galmo midna ku samayn walaa yakhruj inuusan bixin lixaajatin danna inuusan u bixin ilaa limaa shay mooye laa budda maaran minhu isaga laga maarmaayo mawjuudun usan hayn ilaa wax laga maarmi waayo mooye ilaa maa laabudda minhu wax laga maarmi waayo oo markaasi aan laga maarmi karin mooye walaa ctikaafa ictikaaf ma jiro masaajid la ictikaafo ilaa bisawmin soom la jirankii mooye ilaa idaa kaana mutalabisan bisawmin inuuba soom ku dheehanyo ruuxu sooma yahay mooye walaa ctikaafa ictikaafna ma jiro ilaa fii masjidin masjid dhexdii mooye jaamicin oo kulminaya dadka masjid jaamic oo salaadaha jamaacada lagu tukado mooye meel kaleetana laguma ictikaafo raba waxaa wariyey buu ihi imaamku abu daawuud abu daawuud baa wariyey afarkan walaa ba'sa wax dhibana kuma jiro birijaalihi raggiisa xadiidkan ragga warinayaay wax baasa maleo dacfi badani kuma jiro ilaa laakiinse ana araajixa sida xooga badani waqfu aakhirihi xadiidka aakhirkiisa iyo qeybtiisa dambe inay mawquuf tahay oo macnaha waxa weyaan ay mawquuf ku tahay calaa hayri caaisha ayib xadiidka awalkiisu wuxuu ahaa waa xadiidkan soo marnayo kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan xata tawafaahu allahu caza wajala uma actakafa aswaaju min bacdihi xadiidka qaybtiisa hore ee marfuucee saxiixaynka ku taalla waa taa hore w siyaadadan marka assunnatu cala almuctakif oo hadalka caaisha oo caaisha hadalkay tiri assunnatu cala almuctakif taa dambe way miduu macnaha uu leeyahay yani waxa weyaan ana araajixa waqfu aakhirihi qaybtan dambe inay mawquuf tahay baa xoog badan mawquufka waa soo baranayo waa wixii saxaabiga ku eg waxaa kaloo lagu iطlaaqaa wixii saxaabiga ka hooseeyo taabiciga iyo intii kasii hooseeyo hadduu ku eg yahayna mawquuf waa la yidhaha laakiin marka waa in la qaydo la yidhahdo mawquufun calaa curwa ama cala azuhri ama calaa saciid musayab waa in la qaybo laakiin mawquuf haddii la ilaaqo asal ahaan wuxuu ku dhacayaa wixii saxaabada ku eg saasaa macnaa wax wey ayib afarkani culimmada naqdiga ee xadiidkan ka shaqeeya intooda badan waxay qabaan afarkan inuusan hadal caaisha ahayn hadalkana caaisha male bay leeyihi yaa iskale ama ardayga caaisha oo curwat bnu zubayr ah ama ardayga ardaygiisa oo zuhri ah labadaa nin mid ka mid a ah hadalkan iskale bay leeyihin ee hadal caaisha maaha nuqaada badankood sidaasay qabaan waxaana ka mid a ah ragga qaba ibnu cabdilbar cabdilxaq alishbiili khaaabi bayhaqi daara qutni iyo keyrkood sidaa markii la yidhaahdo asarku wuxuu noqonayaa cidda tiri assunna asunna cala almuctakis cidda tidhi waa curwa oo taabici ah ama waa zuhri oo taabici saqiir taabici saqiir taabicigu hadduu yidhaahdo assunnana waxaa laysku waafaqsan yahay ama badankood culimmadu qabaan inuu yahay muxuu ahaay inuusan marfuuc ahayn ayb qaar ka mida ayaa waxay rajaxayaan inuu yahay qowlu caaisha sheekh albaanina waa ra'yiga uu doortay oo wuxuu leeyahay sida xooga badan hadalka caaisha iskale haddii caaisha la layidhaahdo oo saxaabigu uu yidhaahdo asunna assunnatu kada wa kada hadduu yidhaahdo waa marfuucun e xukman saasuu noqonaya xadiisku marfuuc buu noqonayaa oo nebigaa laga wadaa assunna saxaabadu hadday dhahaan bimacnaa dariiqii nebigay ka wadaan sunnadii nebigay ka wadaan laakiin saxaabada dadka ka hooseeyo taabiciintii inta ka soo hoosaysa hadday asunna yidhaahdaan sunnadii nebiga kama wadaan waxaa dhici karta inay ka wadaan sunatu saxaaba inay ka wadaan sunatu maala taabici min ataabiciin imaam min alaima baa dhici karaysa saas daraaddeed marfuuc xukman ma noqonayo hadduusan saxaabi hadalkaa dhihin marka macaaishaa tidhiyo ma sidaasuu marfuucun xukma ku yahay mise caaisha inta ka hoosaysaa tidhiyo sidaasuu mawquuf ku yahay oo uusan marfuuc xukman walaa tasriixan uusan ku ahayn taasaa laisku khilaafsanya waxaana xoog badan taqriiban intaan arkay in uu sida aimada naqdiga badankood ay qabaan inuusan asarkani caaisha ayna lahayn ee ama curwaa leh ama zuhri baa leh hadalkan ama curwaa leh ama zuhri baa leh sidaasaad mooddaa inay xoog badan tahay waana sida a'immada naqdigu ay u badan yihiin ayib wuxuu yidhi marka assunnatu cala almuctakifi sida sunada iyo dariiqada saxdii waxa weye ruuxa muctakifka anlaa yaxuuda inuusan booqanin mariidan ruux jiran ayib walaa yashhada inuusan xaadirin janaazatan janaazo mayd la aasayo inuusan soo walaa yamasa inuusan taaban imra'atan halkaa waxaad ku qaydaynaa walaa yubaashiruha shahwo shahwo inuusan u taabanin laakiin biduunu shahwo hadduu taabto waa kan ku soo marnay hadda soo maa xadiida caaisha inoo dambeeyey inuu taaban karayo iyaduna taaban karayso haddana shahwe markaasi aynan damac jirin walaa yakruju ma baxo lixaajatin ila lima laabudda minhu iyadana xadiiska horan kuso maray xadiiska caaisha inoo sheegay inuusan nebigu u bixi jirin ila lixaajati alinsaan wixii markaa dan oo laga maarmaana moy si kale uma bixi jirin ayib walaa ctikaafa ila bisawmin labada qodobay u baahan inaan isdul taagna waa labada masalo soon ayadoo ruuxu uusa soomanayn ma ictikaafi karaa waa mid meesha lagu ictikaafayo ictikaafayose waa meeshe waa labadaa qodob ah laa ictikaafa ilaa bisawmin sidaa in ruuxa ictikaafsan maalinkii inuu sooman yahay inay shardi tahay oo ictikaafku inuusan asaxaynin soon la-aan sidaa waxaa qabasaan horeyba usoo sheegnay xanafiyada iyo maalikiyada waxay haddabaad ictikaafayso waa inaad sooman tahay ayb waxay deliishadeen axaadiis kulligeed wada daciif lam yaix xadiiu waaxidu fi hada baab hal xadiikuma asix xadiista kusoo doortay shardi ka dhigaysa soonka shardi uga dhigaysa ictikaafka marka la ictikaafayo in la soomo shardi ka dhigaysa kulligeed waa wada daciif bal waxaa sugan axaadiis khilaafsan oo waxaa ka mid a axaadiista khilaafsan xadiidka fi saxiixayn lafdigana bukhaari baa iska leh cumar ibn khaaab radiallahu canhu baa nabiga u yimi sal lay sl markaasa wuxu uhi inii nadartu fi ljaahiliyati nebi allow islaamnimada ka hor ayaa waxaa nadar ku galay an actakifa leylatan fi lmasjid alxaraam inaan habeennimo ku ictikaafo masaajidka xurmada leh waa masjidu maka ayaan islaamka ka hor nadarkaasaan galay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam fawfii binadrika nadarkaaga oofi buu ku yidhi yani isagoo gaaluu nadar galay inuu masaajidka masjidaraam ku ictikaaf habeenimo markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi nadar maadaama aad gashay oofi nadarkaa fuli nadarkii fuli buui waxaa laga faa'idaysan marka xadiiskaa hal habeen buu cumar ictikaafaya habeenkii miyaa la soomaa marka ya soon habeen ma soconaya maya hal habeen keliya ruuxu wuu ictikaafi karaa habeenkaa hadduu ictikaafana habeen labada soomaba soonka citikaafku inaysan laazim isu ahayn baa laga qaadan marka soma xadiikaasaa sugan ayb saxaabada qaarkood way ka sugan tahay sida ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo inay yidhaahdeen iyo curwat ibnu zubayr oo taabici iyo markii la citikaafayo hala soomo lakin wax xadiisoo ku sugani ma uu jiro ayb wax xadiisoo macnaha laaziminaya ma uu jiro waxaa kaloo iyadana faa'iideynaya masalada iyada xadiidkii aynu soo sheegnay xadiidu caaisha fi saxiixayn nebigu sal ly slam inuu citikaafay tobanka hore ee bisha shawaal sooma lama sheegin inuu soomay lama sheegin inuu soomanaa bal waxaaba dhici karaysaba tobanka hore ma gelaysaa maalintii ugu horreysa ciidda ahayd mise ma gelaysaa doodi ka taagan laakiin almuhim lama sheegin nebigu inuu soomay salawatu rabbi waslamu caleyh marka in shardi laga dhigo soon daliil ma haysato daliil adiladeedu waa daciif wasabaab waxa weye ruuxu isagoon soomaneen wuu ictikaafi karaa waana sida ay jumhuurtu qabaan alimaam shaafici axmed ibnu xambal iyo keyrkoodba siday qabaan wy man ayib masaladaas horta waa taasoo la ctikaafa ilaa bisawmin waa daciif masalada labaadi walaa ctikaafa ilaa fii masjidin jaamicin masaajid dadka kulminahaya oo jamaacaadka lagu tukanayo mooye meel kale laguma ictikaafi karayo sidaasi waa sida ay jamaahiirtu qabaanoo dee waxay leeyihiin haddii meel uu ruuxu ku ictikaafo aan salaadii jamaacada uusan ku tukanaynin waxaa ku qasbanaanayaa inuu mar kastoo la aadaamaba uu masaajidka aado wabitaali inuu baxo yuu ku qasbanaanaya ama inuu salaadihii jamaacada ka tago oo iyaduna ismi ah sidaas daraaddeed masjid jamaacaadkii lagu tukanayo waa inuu ruuxu ku ictikaafo jamaahiiru salaf waalkhalafna sidaasay qabaano waa sida loo badanya ayb masaajidkaasi ma masaajid kastoo jamaacadka lagu tukado ayaa lagu ictikaafi karaa mise saddexda masjid basaa lagu ictikaafi karaa xadii baa jira xadiiu xudayfa cabdullaahi bn mascuud radi allahu canhu wuxuu ku yidhi cabdullaahi ow dad baa jira ictikaafsan gurigaaga iyo guriga abuu muusa alashcari dhexdooda waxaadna og tahay uu ku yidhi nebigu inuu yidhi sal ly aslam laa ctikaafa ila fi lmasaajidi alaaa saddexda masjid mooye ictikaaf ma jiro inuu nebigu yidhina waad og tahay cabdulahi mascuudo dadkan marka gurigaagiiyo guriga abu muuse dhexdooda ictikaafsan maad la hadasho saasuu ku leeyay markaasaa cabdulahi wuxuu ku yidhi lacaglaka nasiita aw akhta'ta wa asaabuu sooma dhici karta inaad adugu halmaantay oo cilmi aadan haynin ay hayaan soo ma dhici karta inaad gafsantaho kaa saxsan yihiin doodaasuu la galay cabdullahi mascuud udayfatbnuyman markuu hadalka usheeg xadiidkaa marka dhahaya la ctikaafa ila fi lmasaajidi alaaa saddexda masjid meel ahan laguma ictikaafi karo saddex masjid waa midka maka iyo ka madiina iyo masaajidka baytmaqdis masjid aqsa xadiidka sheegaya saddexdaa mooye meel kale inaan lagu ictikaafi karin xadiidkaasi sixadiisa waa laysku haystaa muran adag baa ka taagan ma mawquuf baa oo xudayfu ku egyahay mise waa marfuuc oo nebigu gaadhsiisay sheekh albani aad wuxuu ugu dooday fi silsila saxiixa inuu xadiidku marfuuc yahay laakiin buxuud dheeraadoo xadiidka lagu sameeyey oon akhriyey waxaad moodaa inay xoog badan tahay xadiidku inuu mawquuf yahay oo uusan marfuuc ahaynoo nabiga gaadhsiisnayn salawatu rabbi waslamu caleyh xudayfe inuu ku egyahay sidaasaad mooddaa inay raajix tahay hadduu xudayfe ku eg yahayna ra'yi xudayfe weeyaane xadiid marfuuca maaha hadduu ra'yi xudayfe yahayna waa lagu khilaafayoo jumhuuru saxaaba ku khilaaftay ra'yiga jumhuuru saxaabana waxaa xoojinaya daahirka qur-aanka oo ah walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa cumuum ah, idinkoo masaajidda ku ictikaafsan baa le waa cumuum cumuumkaasi xadiidkii khasisi lahaana waa xadiidkan sixadiisa laysku haysto ay u badan tahay inuu mawquuf yahay calaa xudayfa mawquufna nas marfuuca ma khasisi karo mahe ma khasisi karo sidaasayna u badneeyeen salafka culimaduna u badan yahi in masaajid kastoo jaamica lagu ictikaafi karayo saas daraaddeed waa alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullah fii saxiixihi wuxuu baabeeyey baabu اlictikaafi fi اlcashri اlawaakhir wاlictikaaf fi اlmasaajidi kulliha wuxuu baab u yahay tobanka dambe bisha ramadaan oo la ictikaafo iyo masaajidoo dhan in lagu ictikaafi karo ayuu baabu yahay markaasuu wuxuu soo deliishaday aayaddan hadda sheegayno wa antum caakifuuna fi lmasaajid cumuumkaasuu deliishaday imaam buhaari caleyh raxmatullah madhabka jamaahiirta salafan iyo khalafanna sidaasay qabaano masaajid kasta oo jamaaca lagu tukadaayo in lagu ictikaafi karo saasay qabaan baxi gaaan sheegayna shekh albani caleyh raxmatullah uu silsilada ku qoray haddaad u noqotona odan xadiis kale baxi kale ku samayna xadiiskee baadhis dheeraada aadan ah ku samayn waxoogaa waxaad ku qancin inaan saddexdaa meelahan lagu xiskaas odan ku qancinaya laakiin xadiiska haddaad dhuruqdiisa si fiican u dabagasho buxuusta kale laga diyaariyey aada akhrido sida xooga badan xadiisu xudayfa inuu mawquuf yahay wallahu aclam biswa <clears throat> wabitaali natiijada inoo soo baxday waxay noqonaysaa masjid kastoo salaad jamaaca lagu tukado waa lagu itikaafi karayaa saasaa macnaha xogba ayb walaa ctikaafa ila bisawmin walaa ctikaafa ila fii masjidin jaamicin majiaamaaajidjamaaadka lagu tukada oo laga aadaama o laga aqimayo rawa waxaa wariya abu daawuuda baa wariyey walaa ba'sa birijaalihi ila ana araajixa sida xooga badan waqfu aakhirihi qeybtiisan dambe inay mawquuf tahay weye oo mxuu ahaaye ay mawquuf ku tahay calaa hayri caaisha caaisha cid ahay lanna caaisha hadduu mawquuf ku yahay oo assunna ay tidhaahdo waa marfuucu buu noqonaya sidaa kama wado marka imaamku mawquufun ya ima calaa curwa aw cala zuhri saasuu ka wada oo marka wuxuu noqonaya xadiid mawquufa oo marnaba aan ahayn marfuuc aan ahayn laa xukman walaa tasriixan ana nabiya sal lay waslam qaala wuxuu yihi laysa ma ahaanin cala almuctakifi ruuxa ictikaafsan korkiisa ma ahaanin siyaamu wax soon ah ilaa an yajcalahu inuuba yeelan mooye yajcala inuu isagu yeelo hu soonkii calaa nafsihi naftiisa korkeeda inuu yeelo mooye inuu isaguba isa saaro isku laasimiye mooye ruux muctakif oo itikaafsan soon korkiisa maaha yani soon laazimku maaha inuu isaguba isku laazimiyeoo nadra mooye waxaa wariyey addaara quطniyu daara quطni baa wariyey wlxaakimu iyo xaakim bayhaqina sidoo kale waa wariyey waraajixu sida xooga badanna waxa waqfahu inuu mawquuf yahay oo aydan ku noqonay aydan mar kale kii horaa mawquufa isaga ka horreysa ma kanina waa mawquuf ayib xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim aahirka lafdiguna firiyey laakiin cilada ku jirta kuma baraarugin cilada xadiidka ku jirtaay waxa weeyaan waa waqfi waa mawquuf mawquuf cala bni cabaas wa mawquuf cala bni cabaas wa sidaana waxaa yidhi inuu mawquuf yahay rajaxay siduu xaafidkuba u rajaxay alimaam lbayhaqi iyo daara qutni iyo keyrkoodba leanna waxaa rafciyey bay leeyihiin cabdullaahi bni muxamedin ramli nin la yidhaahdo oo majhuul ah laakiin wixii isaga aan ahaynoo iqaadka ruwaadda ah xadiidka mawquuf bay ka dhigeen marka nin majhuula ah rafciyey rafcigiisu marka waa munkar xadiisku inuu mawquuf yahay baa sawaab ah oo sidaasuu sax ku yahay wuxuu leeyahy weliba qiso dheer buu leeyahy zuhri baa wuxuu u yimid khaliifkii raashidka ahaa cumar ibn cabdilcasiis markaasaa zuhri wuxuu ku yidhi ruuxu markuu ictikaafayo waa inuu soomuu yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi cumar ibn cabdilcasiisa wuxuu ku yidhi caman yaad ka warisay warkaas can rasuuli illaah rasuulkaad ka haysaa buu markaasuu yidhi la can abi bakrin ma abubakr baad ka haysaa bui markaasuu la acan ah, cumara markaasuu yidhi la acan cumaana markaasuu yidhi la kanta bui marka markaasuu yidhi can ibni cabbaas markaasaa wuxuu yidhi cumar ibn cabdilcasiiz dalika rayun dalika ra'yun haddaabad ibnu cabbaas ka sheegto ibnu cabbaas waa ra'yigiisi ijtihaadkiisu yidhi annaga wixii laazim nagu ahaan lahaa waa haddaad dhihi lahay rasuulkaa yidhi ama abubakr baa yidhi ama cumar baa yidhi laazim bay noqonaysa laakiin haddaad ibnu cabaas baa yidhi waa ra'yigiis ijtihaadkiisa saasuu ku yidhi marka ibnu cabaas mawquuf ku yahay asar ibnu cabaas ka sugan ayb hadduu mawquuf yaho ibnu cabaas mawquuf ku yahayna waa masale ijtihaadiyo muxuu ahaayey saxaabaduna isku khilaafsanaayeen daliilkuna u xoog badan yahay inuusan soonku laazim ku ahayn ruuxa itikaafsan saasuu daliilku uxoog badan yahay ayb asalkuna waa bara'at zima oo wax nasoo laazimiye haddaan la haynin asalku waa inuusan laazim ahayn ciddii tidhaahda waa laazim baa daliil looga baahanya b an ibni cumar radi allahu canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nabiyi nebiga saxaabadiisa ka mida sal lay slam ayaa uruu waxaa la tusay leylata alqadri habeenka leylatulqadriga fi lmanaami hurdadaa lagu tusay hurdadaa lagu tuso way ku riyoodeen fi sabci toddobadii dhexdooda ayaa lagu tusay alawaakhiri ee ugu dambeeyey toddobada u dambaysa bisha ramadaan ayay ku riyoodoonoo la tusay inay leylatulqadri ku jirto fa qaala markaasa wuxuu ihi rasululahi sal lay slam markay ku riyoodeen bay nebiga u sheegeen rag kale gegedisan ayaa nin walba wuxuu ku riyooday yani waxa way toddobada dambe iyadoo ku jirta markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam uraa waxaa lay mala gelinaya ama waxaa lay tusaya ru'yaakum riyadiinna qad tawaata'at inay isku waafaqday oo isku raacday fi sabci alawaakhiri toddobada ugu dambaysa yacni waxaa ii muuqata inaad toddobada dambe isku raacdeen inay leylatulqadri ku jirteen faman kaana ruuxii ahaaday mutaxariiha mid ku dadaalaya xirsi iyo dadaal ruuxii u gelaya oo raadinaya falyataxaraha ha ku dadaalo leylat alqadrigii fi sabci alawaakhiri toddobada dambe dhexdooda ha ku dadaalo muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray leylat alqadri baa laga hadliyo habeenkaasi taqriiban ka fadli badan kunka bilood sida qur-aanka rabbi ku sheegay leylat alqadri khayrun min alfi shahrin habeenkaasiibaa xaggeebuu ku jiraa baa lagu muransiya horta inay ku jirto bisha ramadaan waa laisku afusay qur-aankaaba sheegay qur-aankaaba sheegay marka leylat lqadri inay ku jirto iska caddahay bisha ramadaan lakin bisha ramadaan xaggey kaga jirtaa waxay u badan tahay inay tobanka dambe ku jirto marka tobanka dambe inay ku jirto tobanka ba dambe xaggey kaga jirtaa tobanka dambe haddana waxay ka sii rajo badan tahay inay toddobada u dambaysa ku jirto toddobada iyo tobankana haddana rajada ugu badani waxay ku jirtaa habeenada witriga tirada isdheer ah ko iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka iyo sagaaliyo labaatanka ayib bay ugu rajo badan tahay axaadiista marka la fiiriyo ayib saas daraaddeed nebigu wuxu uhi sal lay waslam haddii tobanka beriba inaad istaagtaan oo qiyaam la timaadaan laydinka haalib noqdo toddobada dambe yaan laydinka haalib noqon toddobada ku taagsada marka riyadaa saxaabadu meeshaa ay isku raacday ayuu nebiguna sal lay slam yidhi halkaa ka raadiya halkaa ka raadiy toddobada dambe aada ugu dadaal ruuxuu ku dadaalay ayib waxaa sugan nebigu sal lay sl laftiisa inuu ku riyooday isagoo habeenkii subaxdeeda ku sujuudayo dhoobo habeenkaana waxay ahayd habeenkii kow iyo labaatanaadoo roob da-ay subaxdeedii baa nebigu dhoobo ku sujuuday salawatu rabbi waslamu caleyh ayb xaggey ku jirtaayo bitaxdiid habeenkey ku jirtaa ayaa muran aad u fara badan ka jira sida gadaal dambe inooga sheegi doona xaafi wa can mucaawiyata bni abi sufyaanin radi allahu canhu riyada sideedaba meeshan lagama qaadanayo xadiiskan lagama qaadanayo riyadu inay xujo tahay sida dariiqooyinka sufiyadu ay yidhahdaanoo kale riyadu waa daliil adilada ka mid a ma ah riyadu inay riyo nebi tahay mooye dadka intooda kale riyadooda saxna way noqon kartaa khaladna way noqon kartaa saas daraadeed xujo sharciya maaha lanna siduu nabigu sheegay sal ly sl riyadu waa saddex mid ka mid ama waxa weeyaan waa malaa'igtu waxay keentay oo qalbiga soo gelisay oo waa riyada saalixada wanaagsan ama waxaad dhici karta waxaad ku riyoonaysaa inay tahay tahaawiilu shayaan shayaan intuu qalbigaaga yimid inuu cabsi iyo balaaye iyo wax ku akriyoo geliyey habeenkii oo dhan qarow iyo waxbaad akriyaysa waa war shayaan buu noqday qaybta saddexaadi waxa weeye habeenkii markaad sii seexanayso qalbigaagu waxbuu ku sheekaynahaya markaad seexato cajaladii dib unbay ugu soo noqoni wixii markaad sii seexanaysay aad ku seexanaysay unbay cajaladu dib u akhriyaysa waan riyooday baad leedahay xali khayr weyn baan ku riyooday waxaad ku riyootay waad ku seexatay waxaad kusii seexanaysa unbaad sheegaysa sooma oo qalbigaagu sheegay saddexda mid ka mid noqon riyadaadani marka lama yaqaano ma tii malaa'igta ma tii shayaadiintu keentayba ma ti sheekada qalbiga kusii seexanaysa lama kala yaqaano sooma say waxyi ku noqon kartaa marka iyada saalix ah baa qeyb waxyiga ka mid ah ambiyadana sa ku bilaabato bay nabigeena lagu bilaabay salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin asal ahaan xujo ma aha nebi ka ahayn riyadiisu xujo ma noqoto ayib wacan mucaawiyata bn abi sufyaanin radi allahu canhu can nabi nabiga wuxuu ka weriy sal ly slam qaala nabigu inuu yidhi fii leylati alqadri fii shani leylati alqadri leylati alqadri arrinkeeda markuu ka hadlaayay wuxuu ihi leylatu sabcin wacishriina wey habeenka toddobiyo labaatanaad wey leylatu sabcin wacishriina toddobaatan iyo labaat maxaa labaatan iyo toddoba habeenkeeda habeenkaasaa leylatu lqadri raba waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey waraajixu sida xooga badanna waqfuhu xadiidkan inuu mawquuf yahay waay mucaawiyat abi sufyaan hadalkiisii waay yani leylat lqadri leylatu sabcin wacishriin hadal nebi ma ahee waa hadal mucaawiye saasaa mawquufka laga wadaa waqad ikhtulifa waxaa laysku khilaafay buu xadiidkaasi inuu yahay mawquuf iyo inuu nebiga gaadhsiisan yahay baa laisku khilaafsanya inuu mawquuf iyo hadal mucaawiye uu yahay ayaa waxaa ku tegay alimaamu axmed ibni xambal iyo daara qutni waana sida xooga badan maxaa yeelay laba nin ayaa isku raacay waqfigiisa nin la yidhahda cafaan ibn muslim isafaar iyo abu daawuud ibn tayaalisi labadaasaa isku raacay can shucbata inuu mawquuf yahay nin baa khilaafay oo la yidhahdo mucaadi ibnu mucaadi alcambari labaduba way ka xoog badan yihiin oo labaduba waa iqo isaguna waa iqo laba siqa meeshay isku raacday baa xoog badanoo xadiidka mawquuf bay ka dhigeen asaguna marfuuc buu ka dhigay koodaa xoog badan sheekh albaani laakiin wuxuu maray inuu marfuuc ahaan xoog badan yahay sidaasuu ku maray kutubtiisa ayib waxaa sidoo kale saxiixiyey ibn cabdilbar adiga waxa weeyaan leylatu sabcin wa cishiriina inay mawquuf uu xadiidkaas yahay bay u badan tahay sida imaam axmed iyo daara qutni iyo marayaan ayb xaafidkuna halkan uu ku rajaxay wuxuu yidhi marka waqad ikhtulifa waa laysku khilaafay fii tacyiiniha leylat lqadri xadididdeedaa laysku khilaafay habeenkee in la xadido calaa arbaciina qawlan afartan qowl baa laysugu khilaafay afartan qowl ayay culimmadu ugu kala tageen ninba meel ku dhufay awradtuha waxaan ku soo arooriyey buu yihi xaafidku fii fatxi ilbaari kitaabkiisa sharxu saxiix albukhaari fatxulbaariga halkaasoo kusoo arooriyey bu afartanka qowlba meeshaasoo ku sheegay markaasu wuxuu rajaxay qowlka odhanaya hal habeenoo gooni loogu sheega ma jiree laakiin waxaa way guurguurtaa sanadba habeen bay noqotaa sidaana muxaqiqiin badan baa rajaxaya sanad waxaa laga yaabaa inay noqoto ko iyo labaatanka sanadka xiga inay noqoto labaatan iyo toddoba sanadka xiga sagaal iyo labaatan sanadka xiga shan iyo labaatan sanadka xiga inay isbad sanadba ah oy guurguurto ayay rajaxayaan qaar badanoo muxaqiqiinta ka mid ah. saas man laakiin khilaaf aad u badan baa ku jira xadidideeda wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan dhi rasuul allah rasuulka ilaahay ara'ayta bal ka waran in calimtu haddaan ogaado aya leylatin habeenkii ay leylatu lqadri tahay haya leylatin habeenkiisii ay leylat lqadri tahay habeenada midda ay leylat lqadri tahay haddaan ogaado bal ka waran maa aquulu maxaan dhahayaa fiiha dhexdeeda haddaan ogaado habeenka leylatlqadri ay tahay maxaan dhahaa maxaan akriyaa ilan waa jaanis weyne ah, jaanis weyne habeenkaasoo kaleeta haddaad ogaato dee hadalladu waa kala fiican yihiin hadalkee ugu munaasabsan oo aan qaataa wey macna ayb qaala wuxuu yihi nabigu sal ly slam quulii waxaad tidhahdaa allaahuma allahyow innaka adigu cafuwun mid cafin badan baa tahay addoommadaada tuxibu waxaadna jeceshahay alcafwa cafinta inaad addoommadaada saamaxdana waad jeceshahay facfu allow cafi canii xaggayga allow iska kay cafi oo waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey hayra abi daawuuda abu daawuud mooye wasaxaxu waxaana saxiixiyey atirmidiyu waalxaakimu dahabi baa sidoo kale saxiixiyey iyo keyrkood sheekh albani xadiiska warka waa xadiis saxiixa w xadiisku waa sugay su-aal baa la isweydiye waxaa la yidhi see lagu ogaan karaa inay leylatu qadriga ila waxay tidhi haddaan ogaado oo nebi maxamed baa inta la ogeysiiyey baa haddana laga saaray qalbigiisa habeenka lqadri leylatulqadri ayta inta la ogeysiiyey ayaa laba nin oo saxaabada ka mid ah intay murmeen murankii sababtii baa leylatulqadri laydinka qaaday inay khayr idin tahayna waa u badan tahay waa khilaafka sharkiisaba marka haddii nebigiiba laga qaaday say ku garan kartaa w calaamaad baa jira nebigu sheegay salawat rabbi waslamu aleyh calaamaad waxaa jira habeenka leylatulqadriga astaamay leedahay axaadiista saxiixa saxiixa ku soo aroortay waxa weeyaan yani xagga hawada iyo deganaanteeda iyo qoraxda subaxdaa markay soo baxayso qaab bay u soo baxdaa waxay leedahay yani shucaac badan ma leh habeenkaa waa habeen aada u degan hawadiisu ay muctadil tahay astaamaa jira axaadiista ku sugnaadayo dadkii aad u garanaya intay raacraacaan ay markaasi yaqiin kuma gaari karaan laakiin halabatu danni malahooda malahooda waa u badan kara waxaa kaloo laga yaabaa inay ku ogaan karayso in ilaahayba tabaaraka wa tacaala riyo ku ogeysiiyo soma oo ay ku riyootana waaba dhici karaysaa man adiga si ay ku garataba haddiiba aad istidhaahda caawa waa laylatulqadri ducadaas badi wey macana wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxu ihi qaala rasul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu ihi laa tushaddu lama adkeeyo alrixaalu rarki waa jamcu raxlin raxligana waxaa la yidhahda waa reeriyada reeriyada geela waay saas man yani geela marka la fuulayo ama wax la saarayo waa kan waxaa la saaraa muxuu ahaaye kabad iyo qobtal iyo waxbaa la saaraa oo lagu fuulaa muxuu ahaay baaliil dhihi jiray mxu baaliil isdaba marin jiray maaa ya kabaallo kabaallo iyo waxbaa la saaraa waxyaalaha neefka geela korka laga saaraya waxaa la yidhahdaa raxli la yidhahda rixaal baa marka lagu jamciya ayib laa tushaddu lama adkeeyo alrixaalu rarka lama adkeeyo ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooye rarka looma qaato oo looma rarto oo looma safro ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid xaggooda mooyaane oo maxay yihin almasjid alxaraami masaajidka xurmadana xaggiisa mooye wamasjidii iyo masaajidkayga hada ee kan ah xaggiisa mooye waalmasjidi iyo masaajidkii alaqsa ee ugu fogaa masaajidda saddexda masjidba ugu shisheeyey oo masjid muxuu ahaa baytlmaqdis muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray waxaan saddexdaa masjid ahayn cibaado looguma safro waxaan saddexdaa ahayn fadli ziyaada iyo muxuu ahay cibaado inaad u aadaay maya masaajidka kugu dhow ku tuko saas haddayba safar aad inay gasho ay noqoto wax safar loo geri waayo waa saddexa mis ayib waxaa kaloo suroobi karta in la qadaro laa tushaddu arixaalu ilaa buqcatin meel uun dhulka ka mida ah, fadli iyo cibaado looma aado meeshay dooni ha noqotay ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid mooye oo markaasi waxay noqonaysaa inay ka caamsan tahay taqdiirkii hore kan hore haddaan marnana waxay noqonaysaa haddiiba la yidhi masaajid safar loo aadi kara ma jiro saddexdaa masjid mooye dhulkii kalena waa ka sii xaj qubuuraha iyo xabaalaha iyo goobaha kale waa ka sii xaj jiraa haddiiba masaajidii laysu diiday in safar loo galo saddexdaa masjid mooye xabaalo iyo qubuuro xagge yaallaan soma min baabin wlaa bay markaa noqonaysa min baabin wlaa waa ka sii xag jirtaa haddii taqdiirka xadiidka la qadaro ilaa buqcatin la qadarana meel meeshay dooniba ha noqotee safar loo xidho oo loo aado ma jirto ilaa saddexdaa masjid mooye cumuumka xadiiskay markaa gelaysaa marna min baabin wlaa qiyaasul awlay kusoo gelaysaa marna cumuumka xadiiskayba gelaysaa labada taqdiirkaad qadartaba xadiisku wuxuu faa'iideynayaa meel safar loo aadi karo cibaado loo aadi karoon saddexdaa masjid ahayn ma jirto meeshii kaleed cibaado u aado eed fadli bidaay waad khaldan tahay fahamkaasi waa fahamka saxaabadu ay qaateen xadiidu abi hurayra fi saxiixayn baa macnaha isaguna kutusaya waxaa kaloo kutusaya xadiiu basrat bn abi basrat alhifaari oo isagana axmed uu soo saaray basrat bn abi basrat alkhifaari ayaa wuxuu la kulmay abu hurayre oo intuu aaday duuri siinaa buurtii nebiyullaahi muusa loogu waxyooday abu hurayre oo intuu aaday halkaa kusoo tukaday oo soo noqday baa waxaa la kulmay saxaabiga la hahdo basra markaasaa wuxu uhi war abu hurayre xageed ka tegi war duuri siinaa baan ka imid oon kusoo tukanahay haddaan ku ogaan lahaa buui markaad tegaysay ma aadan aadayn buui maxaa yeelay nebigaa wuxuu yidhi buuhi laa tushaddu arixaalu ila ila alaaati masaajid nebigu meel loo safro oon saddexdaa masjid ahayn ma jirtuu yidhi abu hureyra waad khaldantay waxay u badantay leeyihin xadiidka abu hureyra inuu ka warinayo basra oo markii hore xadiiska muusan garanayn oo safarta uu gelayay markii dambe xadiiska loo sheegayna wuu qaatay sooma marka fahamkii saxaabada waa xadiidka daahirkiisuna wuu kutusaya fahamkii saxaabaduna waa taageerayaa meeshuu noocay dooniba ha noqoto buurtii nebi muuse loogu waxyooday iyo xabaalaha keebaa fadli badan ya buurtii nebi muuse loogu ardadii waxyuu ka dhacay soo ma ee kitaabka loogu soo dejiyey alla tabarak watacala kula hadlay meel sahlan miya meeshaasi abu hurero xadiiska nebigaa ha u safray bu maka ma u safraysaa u safar madiine safarkaaguma yahay aad ma maya aad meel kale kala u aaday marka uweys iyo sheekh nuur iyo saylaci baan u safraynaa oo muxuu ahaay baabuur loo qaadanahaya oo inta jiran iyo inta dhibaataysan loo sii qaadahaya khuraafo soomaaliyeed ba adugu khuraafo soomaaliyeed wax jira maa xadiiska nebigu waa diiday salawatu rabbi wasalam waxaa kaloo la diiday magaalada masaajidda ku yaalla masaajid gooniya intaad fadli diddo inaad astaamaysato sida qoladan tabliiq oo kaleeto masaajidoodunay aadaan masaajidooda oo maxaa masaajiddiina ugu safaraysaa masaajidda kale waa ku tukataan masaajidku fadli wuxuu ku dheeraan karaa masaajidda kale keliya inuu ka jamaaca badan hadduu ka jamaaca badan yahay masaajidda kale waxaa fadliga keenaya jamaacada badan lianna salaat arajuli maca arajuli azkaa min salaati arajuli waxdahu mar walbo cadadku bato waa ka fadli badan yahay laakiin masaajidda kale waxay ku kala fadli badan tahay ma jiro allahuma masjid masjid fadli ku soo arooro sida masjidu quba oo kaleeto iyo waa jiraan safar haddaysan noqoto waxaan masaajiddaa saddexda ahayn cibaado looguma safri karayo waa xaaraan baxsiyo hada bilahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala ali w saxbi waslm